بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب المصدر المصدر أي بابه آه waxaanu soo bilownay casharkani waa casharkii shan iyo tobnaad baan filaya nacam waa kii shan iyo tobnaad waxaanu soo bilownay mansuubaadkii wuxuu sheegay musanifku inay yihiin shan iyo toban shan iyo toban inay yihiin almafcuulu bihi wاlmasdaru wadarfu الzamaani wadarfu اlmakaani wاlxaalu wالtamyiisu wاlmustahnaa wasmu اllah wاlmunaadaa wاlmafcuulu macahu wاlmafcuulu min ajlihi wkhabaru kaana wakhawaatiha wasmu ina wakhawaatiha wالtaabici lilmansuub iyo dana iyo akhawaadkeeda mafcuul damaanta waa akhawaatiha shan iyo tobankaagu mafcuul bihi buu kusoo hormariyey waa ismi nasbisan oo ficilku ku duldhacayo e waa ismi la nasbinayo oo ficilku ku duldhacayo wuxuu u qaybsamaa daahir iyo mudmar daahirkiisu waa inuu lixdii ismi mid ka mida noqdo mudmarkiisuna waa mutasil iyo munfasil mid caamilkiisa ku daba dhegan mid caamilkiisa ka socan mutasilkiisu labayo toban wey darabanii wadarabana wadarabaka wadarabaki wadarabakuma wadarabakm wadarabakuna wadarabahu fasalkiisuna labayo toban wey iyaaya iyaana iyaaka iyaaka iyaakuma iyaakum iyaakuna iyaahu iyaaha iyaahuma iyaahuma iyaahuna hadda wuxuu gelayaa mansuubaadka kii labaad waa baab اlmasdar qaala wahuwa اlismu ismi weeye almansuubu la nasbinayo aladii ismigii yejiu imaanayey haaliثan marka saddexaad fii tasriif اlficil ficilka marka la gedgediya marka saddexaad imaanaya naxu daraba yadribu darban masdar waa ismi nasbisan oo ficilka markii la gedgediyo marka saddexaad imaanay ficilka mar baa ku dhawaaqaysa mar labaad baa ku dhawaaqaysa marka saddexaad waxa soo booda waa maxay waa masder mar baa ficilka ku hadashay mar labaad baa ku hadashay mar saddexaadka waxa soo booda waa maxay leerka shita masder sida darabtu waxaa odhanaysaa daraba yadribu darban wa akala yaakulu aklan wa yaqtulu qatlan qatlan iyo aklan iyo darban waa maxay waqacda yaqcudu qucuudan wadakhala yadkhulu dukuulan wakharaja yakhruju khuruujan waxaa bannaanka markaa saddexaad yimaada waa maxay masdar alla masdarku fududaa kaawi aa maxay aka ice cream tartiib iska cun wey ama beer shiilan oo kale ma kugu istaagayo laqanyo ma leh marka saddexaad waxa imaanayo akala yaakul aklan aklan waa maxay masder ku dhaaro wuxuu yidhi qaala wahuwa lismu ismi weeyaan almasruubo la nasbinaya aladii ismigii yejihu imaaniya haalian marka saddexaad fii tasriifi اlficli naxwu daraba u garaacay yadribu garaaciya darban garaacid markaa icraabaysa maxaa odhanaysaa darban masdar mansuub wcalaamatu nasbi alfatxatu aلظaahiraةu calى akhirihi lanu ism mfrad khalaas masdarun ka hormare intii mansuub soomada waagan mansuuba calaamatu nasbi alfatxadi waa taqaani masdar kaliya ka hormare masdar mansuub masdar mansuub wcalaamatu nasbi alfatxatu aلظaahiraةu calى akhirihi lanu ism mfrad qatla yqtl qatla maxaa odhanaysa masdar mansuub wcalaamatu nasbi alfatxatu aلظaahiraةu calى akhirihi lanu ism mfrad wadakla yadkhulu dukhuula maxaa odhanaysa masdar mansuub wcalaamatu nasbihi alfatxatu aلظaahiraةu calى akhirih qaala wahuwa qismaani laba qaybood weeye lafdiyu wa macnawiyun lafdiyun mid lafdi a iyo wa macnawiyun mid macnawiya masdarku waa imise qaybood laba qaybood masdarku waa laba qaybood lafdi iyo macnawi maserka waa imise qaybood laba qaybood lafdiy macnawiy maxaa laga wadaa lafdi maxaase laga wadaa macnawi waa kan qaala fain waafaqa hadduu waafaqo lafduhu xuruuftiisu lafda ficlihi ficilkiisa xuruuftiisa fahuwa lafdiyun wey naxwu qataltuhu qatlan wain waafaqa hadduu waafaqo macnaa ficlihi ficilkiisa macnihii duuna lafdihi xuruuftiisa la'aanti fahuwa macnawiyun naxwu jalastu qucuudan jalastu waan fadhiista qucuudan fadhi wa qumtu waa istaagay wuquufan istaag wamaa ashbaha dalik masdarki waa lafdi waxaa laga wadaa saga ficilkiisa isku xuruuf ah waa macnowina waxaa laga wadaa saga ficilkiisa baa isku macnaha laakiin xuruufta ku kala duwan fudayd maxaa laga wadaa waa lafdi isaga ficilkiisa e isku xuruufa qataltu qatalan qataltu maxay ka qaaf iyo ta iyo laam qatalanna qaaf iyo ta iyo laan darabtu darban darabtu maxay ka kooban tahay ficilkii muxuu ka kooban yahay latad waa ismiga shaqo kumale moogta daraba ficilku baadaa u dambaysa daad iyo ra baabuu ka kooban yahay darbanna maxay ka kooban tahay darban maxay ka kooban tahay sheekh daad iyo ra ba masderka maxaa la yihahda masderka maxaa la yidhaahdaa lafdiyun baa la yidhaahdaa axsantum lafdiyun baa la yihahdaa maxaa la yidhaha masderka lafdiyu waa yahay xuruuftii asagay ficilkiisu isku xuruuf maa laakiin waa isku macna se jalastu waan fadhiistay qucuudan fadhi jalaso iyo qucuud ma isku xuruufba may jalasa jiim iyo laam iyo sin bay ka koobantah qucuudna qaaf iyo cayn iyo daal bay ka koobantah isku xuruuf maaha laakiin waa isku macna labaduba waa maxay fadhi soo maha masdarka maxaa la yihaha macnawi masdarka lafdigaahi waa kee waa midka asaga iyo ficilkiisu ay hee isku xuruuf yihiin lafdigu macnawiguna waa maxay waa midka asaga iyo ficilkiisu isku macno yihiin oo aysa hee isku xuruuf ahayn waa waa yahay wuxuu yidhi wahuwa qismaani lafdiyu wamacnawiyu fain waafaqa hadduu waafaqo lafduhu lafdigi lafda ficlihi fahuwa lafdiyu weeye naxwu qataltu waan dila qatlan dil dilid wain waafaqa hadduu waafaqo macnaa ficlihi duuna lafdihi fahuwa macnawiyu naxwu jalastu waan fadhiistay qucuudan fadhi waqumtu waa istaagay wuquufan wamaa ashbaha dalik baabu darfi الzamaani wa darfi اlmakaan de waa waana idin sheegay oo hadda mar haddii mansuubaad lasoo galay waxaa lasoo galay buskudkii buskudkii naxwaha lasoo gala nin kasta marka intuu rabaa ka cuno hadda marka baster baan qaadanay haddana darf zamaani darf makaan baan qaadanayna sababtoo waa saan idiin sheega waa fudaydkaas darfu zamaani waa darful makaanigu waa maxay darfu zamaan iyo darful makaan qaala darfu zamaani huwa smu zamaani zamaanku magaca uu leeyahay wey zamaankii almansuubu la nasbinayey magacii almansuubu la nasbinayey bitaqdiiri fii fii macnaheeda qadarideeda waayo daraf zamaan bu soo horeysay wuxuu yihi daraf zamaan waa wakti gudo la geli karaa le magaca uu leeyahay wakti guda la gude la geli karo magac uu leeyahay waa wakti guda la geli karo le magaca uu leeyahay magacaasoo nasbisan bitaqdiir fii wuxuu ka wadaa bimacnaa darfiyu kutusayaa gude gude darafku waa gudaha addarfu waa maxay waa wixii godan guda leh baa waxa la daraf darf maxaa la yidhahdaa wixii gudale sida xeeradu waa darfun ay guday leeda sooma boqshada maxaa la yidhahda warqadda lagu xirta la geliye facilba maxaa lagu dhahaa adarfu baa la yidhahda boqshada maxaa la dhahaa boqshada horta ma taqaanaa ya iyadoo warqadii qalinki wax lagu qoran jiray laga sii tegayaa dhalateen mogtahay oo massage laysu dirayo waagi hore bug iyo qalin maanta lasoo qaata warqad baa qoranaysaa ku hebel hebel ka heblayo hebel waa laalaabaysaa suuqaa tegaysaa bukshad baa soo gadanaysaa waa dhexgelinaysaa ku koolaynaysaa qof baa sii dhibaysa kaa gaadhsiiye waxaasaa waagii hore lagu wada xariiri jir bililaahi marki saasaana fiicnaydba bukshadda marka maxaa la yihaha darf waayo warqadii baa dhexgelaysa maa zaalat hadda laftirkeeda in la isticmaalo dee waraqaa la soo dabacdaa iyo weyn baa hadda warqad weyn baa gashaanaysa waaga hore beliyaal warqad saa loo laalaadee la gelinayaa waa weyn baad soo gadanays fayl dhan baa gashanaysa marka luuqada kaasaa lagu yihahda hadda masaajkan waa daraf sabab dee kasoo ka soo gelaysa guduu ley marka saddex fariisanaysa gudo eh, wey soo male darf maanta waa daraf sababtu waa maay de waa ku dhex jireen qolada aysan hadda maalinka u noqon waa laga ya iyaguna habeen bay ku dhex jireen habeenkaa darafa marka zamaanku darafna waa yeeshaa makaankuna daraf waa yeeshaa alxaasil yaanan yaanan tashtiid fahamka maskaxdaada yaana kala firdhin ee daraf zamaan waxaa weeye zamaanku waa waktiga de waa zamaan zamaan so zamaan soomaaliga soxataa kuma jiro zamaanku waa magac zamaan leeyahay wakti leeyahay magacaasoo nasbisan maxaa loo nasbiyey wuxuu ku tusay darafnimo wuxuu yeeshay guda la geli karo yeesha almansuub bitaqdiir fi daraf zamaan waa zamaan magaca uu leeyahay magacaasoo lagu nasbinayo fi macnaheeda kutusid uu ku tusay yaa intaa ku celin kara waayo mar baa idinkugu celinay daraf zamaan daraf zamaan waa magaca zamaan leeyahay yaa iska leh zamaan wakti baa iska leh waa magaca wakti leeyahay magacaasoo la nasbinayo maadaama uu ku tusay fii macnaheeda bitaqdiiri fi ay bitaqdiiri macnaa fii fi macnaheeda fi macnaheeda waa ku guda jir bay kutusaa daraf bay ku kutusaa mugta yaa ku celinaya cinda gaye waa magac wakti leeyahay oo nasbisan laguna nasbinayo inuu ku tusay fii macnaheeda fii macnaheeda daraf zamaan waa zamaan waktiga uu leeyahay magaca uu leeyahay wakti magaca uu leeyahay magacaasoo lagu nasbinayo inuu ku tusay fii macnaheeda tusaalayaasha day qaala wa huwa smu zamaani weeye almansuubo la nasbinaya bitaqdiiri fi naxw alyowma maanta waleylata caawa wagudwatan aroortii wa bukratan aroortii wa saxaran wakti suxuurta say say u kala dambeeyaan say u kala dambeeyaan bay u kala dambeeyan hadda saxaran waa waktiga suxuurta bukradadaa ku xigta gudwatana jarmaadada wagadan berri hadan waa maxay beri wacatamatan aweyska wakhtiga cishaa la tukado cishaa maxaa la yihaha salaat اlcatama waa maxay aweyska wa sabaaxan subaxdii gelinka hor la dhan waa sabaaxa wa masaa'an galabkii gelinka dambe wa abadan iyo wa amadan waa weligaa wa xiinan wakti wakhti aan xadidnayn aan meel gaara ku xadidnayn wamaa ashbaha dalik kuli waa wada darf maxaa odhanaysa alyowma darfu zamani mansuub wacalaamatu nasbi alfatxatu aldaahiratu cala akhiri lanas mufrad wاleylata darfu zamani mansuub wacalaamatu nasbi alfatxatu aldaahiratu cala akhiri lanas mufrad wagudwata darfu zamani mansuub calaamatu nasb wma ashbaha dalik qaala wadarfu lmakaani darf makaan huwa ismu lmakaani makaan magaca uu leeyahay weeyi almansuubu la nasbinayo bitaqdiiri fi fi macnaheeda qadarin la qadarayo waa darf makaan darafka zamaan walaalkii wey isku hooyo iyo isku aabba wey axkaamtao dhan meelo yar yaray ku kala duwan yihiin kutubta dambe inoogu imaan doonto marka daraf makaan asaguna waa maxay waa makaan makaan meel meel magaca ay leedahay meeshaas magacaasoo nasbisan fii macnaheeda maadaama ku tusay waa intii kii hore oo kale kii hore zamaanba magac u ahaa wakti kanna muxuu yahay makaan inta kale wasla mid waa makaan meel magaceed sida horay soo meel magaceed maaha gadaalna waa meel magaceed korna hoos midig iyo bidix waa meel magaceed darf zamaan marka waa maxay waa zamaan darf makaan waa makaan iyo meel magacay leedahay magacaasoo lagu nasbinayo maadaama kutusay he fii macnaheeda qaala wdarfu makaani huwa smu makaani makaan magacii weeye almasuubu la nasbinaya bitaqdiiri fi naxw amaamo horay wa khalfo gadaal wa qudaamo horay wa waraa'o gadaal laba labay u macno yihi amaamo iyo qudaamo waa horay khalfo iyo waraacona waa maxay gadaal amaamo horay wa khalfo gadaal wa qudaamo horay wa waraa'o gadaal wa fowqo kor wa taxta ag wa cinda ag wa taxta hoos wey taxta hoos fowqo kor wa taxta hoos wa cinda agta wey cinda zaydi zayd agtiis idaafay laasimtaa waa baran doona wa maca la jirkiis wa izaa'a kasoo soo horjeedkiis wa xidaa'a ka soo horjeedkiis wa tilqaa'a ka soo horjeedkiis saddex waa isku macan izaa'a almasjidi masaajka ka horjeedkiis wa tilqaa'a albeyti guriga kasoo horjeedkiisa odhanaysa yaa wa xidaa'a almaslacati beerta kasoo horjeedkeeda wa hunaa halkaan waa meel soomaa hunaa halkaan wa hama halkaas halkaan iyo halkaas wamaa ashbaha daalika iyo wixii kulligii marka maxaa magaciisa shee kadibna nasbi amaama darfu zamaanin mansuub wa calaamatu darfu makaanin darfu makaanin mansuub calaamatu nasbi alfatxatu alظaahiratu calى akhirihi wa khalfa darfu makaanin mansuub calaamatu nasbi alfatxatu alظaahiratu calى akhirihi wa qudaamo darfu makaanin mansuub calaamatu nasbi alfatxatu alظaahiratu calى akhirihi wa waraa darfu makaanin mansuub calaamatu nasbi alfatxatu alظaahiratu calى akhirihi intaa ma garad labadii darafo kuwaa marka midna waa wakti magaca uu leeyahay oo lagu nasbinayo fi macnaheeda midna waa zamaan waktiga waa makaan magaca uu leeyahay oo lagu nasbinayo he sii macnah inta kale waa tusaalayaasha iyo inaad tidhaahdid inaad icraaftid maalan mansuubu calaamatu nisbi alfatxati aahir darfu zamaani darfu makaani mansuubu calaamatu nisbi alfatxati aahir taala intaa ma garateen halka haddaanu ku joojinay yaa ina ceebaynay cidna ina ceebayn mayso soo maha waa yahay halka aanu iska joogsanno